uma tadkuruu nicmata rabbikum kadibna aad xusuusataan ama aad xustaan rabbigii nicmadii iyo galladuu idiin galay ida istawaytum calayhi markaad dahriga dushiisa ku sugnaataan iyo dhabarko gaadiidka ah oo wataquulu weliba aad tidhaahdaan subxaana aladii sahara lana haada ilaahayga waxaa nasaano ceeb ka hufan noo sakhiray xayawaankan isagaa ah ama markabkaani markabka waxaa weeye hadduusan hawo fiican iyo biyo degan uusan helin xataa socon maha iyo neefka nool haddee kaa awood badan aad gaadiidka ka dhigaysana sakhiraad rabbi ayaad ku hogaaminaysa oo hayiinkuugu yahay wamaa kunnaa lahu muqriniin kuwa awooda ay mutiiqiin kuwa awooda ama tarqiiri kara maan ahayn hadduusan rabbi noo sakhiri lahayn wa innaa ilaa rabbina lamunqalibuun annaguna xagga rabbigaayo ayaanu u gadoomayna u noqonayna markaannu geeriyoonno wa can ibni cumar radi allahu tacaala canhuma ana rasuul allahi sal ly slam nabigu wuxuu ida istawaa markuu ku ekaado calaa baciiri ritigiisa iyo hasha marka uu saaran yahay gaadiidka u ah khaarijan asagoo u baxay ilaa safarin socdaal kabara alaaan saddex jeer buu allahu akbar odhan jiray markuu neefka dhabarkiisa nabigu ku fadhiisto koro intuusan dhaqaaqin ka hor saddex jeer buu odhan jiray allahu akbar allahu akbar allahu akbar uma qaala kadib wuxuu odhan jiray subxaana aladii sahar lana hada wma kuna lahu muqriniin waina ilaa rabbina lamunqalibuun sidaasuu marka nabigu odhan jiray ilaahay noo sakhiray neefkan asaga riti weynoo hayiin ama labiyo toban jiro micuud intaa leegtoo sooran tahay ayaa ilmo yar iska hogaaminaya haweenay baa koraysa ninaan dabar lahayn baa gaadidsanaya waa sakhiraad rabbi weeye wamaa kunnaa lahu lidahri wadaabba muqriniina kuwa awooda ama dirqii kara maanan ahayn haddaan rabbi noo sakhiri lahay wa innaa ilaa rabbina lamunqalibuun xagga rabbigaana u gudoomi doonaa aakharo hadda safar baan nahay guryahan ku soo noqon doonaa haddii ilaahayna nabad yeelo safarka aakharana rabbi baa la mudan doonaa weeye allahuma inaa nasaluka allah waxaanu ku weydiisanaynaa buu nabigu odhan jiray fii safarina haada socdaalkan asaga aynu ku jiro albira samaanu ku weydiisanaynaa wa taqwa ka cabsi biri iyo taqwo waa isku mid haddii midkood la sheego haddii laakiin meel lagu wada sheego way kala macno duwan yihiin sida miskiin iyo faqiir rabbi iyo ilaahoo kale birigu waa rabitaanka iyo wanaagga kugu xambaarahaya ficl alkhayraat shayga wanaagsan inaad samayso shayga kugu xambaara ee iimaana iyo wanaaga iyo diinjacayla ayaa biri la yidhahda oo samo la yidhaahdaa ama taqwa waa shayga kugu xambaaraya cadaabka wixii kaa ilaalin laha inaad ka fogaato shay walboo laga baqayo oo musiibo iyo dhib iyo cadaab ah inaad ka cabsatood ka baaqsato shayga kugu xambaaraya ayaa taqwa la yidhaahdaa waa iska ilaalin dhibaato la iska ilaaliyo biriguna waa falid ama la sameeyo saasay u kala duwan yihiin wa min alcamali camalka xaggiisa waxaanu ku weydiisanaynaa ilaah waxaanu ku albira ficl alkhayraat wey inaan wanaag iyo samo samayno wataqwa xumahana aan ka dhowrsanno wa min alcamali camalka xaggiisa waxaan ku weydiisanay maa tardaa wixii raalli ka taha inaan la nimaadno allahuma hawin calayna safarana hada allow noo fududee safarka ayagan aanu ku jiro waطwi allow duub canna annaga bucdahu fogaashihiisa naga duub bucdahu fogaashihiisa ilaahu masaafada iyo baaxadda dhulka noo soo duuboo noo gaabi allahuma anta asaaxibu fi safar ilaahu adigaa la jir ah socdaalka iyo safarka gudihiisa adaa ruuxa la saaxib oo la socdo bilxifdi wاlnusrati wاlirshaadi wاlhidaaya weeye allahuma anta asaaxibu fi safar safarku de waa xilliga ruux biniaadamka oo ugu baahan yahay wehel iyo garabgal iyo taakule iyo gacan iyo garabqabasho ilaahu marka adaan ku miciinsanna weeye oo saaxiibnalow nala socda waalkhaliifatu axadka lagu soo dhaafayna waa adiga fil ahli reerkii allow reerkii iyo ahalkii iyo maxasti iyo baylahda adaan soo tegay anigana adaa ila socdan ku miciinsanhayaa wey allaahuma inii acuudu bika alla waxaan kaa min wacdaa'i safari safarka shiddadiisa iyo dhibkiisa iyo dhibaatadiisa iyo haraadkiisa wa ka'aabat اlmandari iyo il naxideed iyo waxaa weyaan il waxay dhibsataan ka'aabada waa xusn iyo tiraanyo iyo murug meel markaad eegta aad ka naxayso ama marka lagu eego in lagaa naxo labadu way noqon kartaa inaan ahalka iyo reerka markaan dib ugu noqdo oon ku ilnaqo aankoodoon dhibsado qaabka yihiin ama anugu layga naxo layga dido qaabkaan ahay baan allow kaa magangalay wa ka'aabati almandari muuqaal murugtii baan kaa magangalay ama anugu muuqaalkayga ha noqdo ama ahalkiiiyo reerkii muuqaalkiisa noqdo waxaan kaloo kaa magangalay wa suu'i lmunqalabi gadoon xun iyo laabasho xunna waan kaa magangalay filmaali xoolaha iyo walahli reerkaba xoolihoo lagaga dambeeyey oo eber laga dhigay oo furuq iyo balaayagasheedad ku noqotana hadde wa reerkoo isbedelo wanaag ku ogeed ood xumaan ugu tagtay dacaad ku ogeed macsiyaad ugu tagtay barwaaqiya bashwash iyo tanaad iyo eh, kobac baad ku ogeed markaasaa nuqsaan iyo khasaara ugu tagtay oo suul munqalab wey waidaa rajaca markuu nabigu laabtana ee uu ka soo laabtay uu guryo noqonayana qaala hunna waa odhan jiray ducooyinka aad soo martee allahuma ina nasaluka fii safrina hada albira wataqwa ila akhirihi wazaada fiihina markaa dambe nabigu noqonaya wuxuu ku dari jiray ducooyinkaas aayibuuna jamcu aayib aayibuuna kuwa laabanayaan nahay soo noqonay ay qaafiluun raajicuuna ila bilaadihim wa awtaanihim taa'ibuuna ilaahay u toobadkeenay oo u laabanaya caabiduuna rabbigood caabudaya xaamiduun lirabbina rabbigoodna u mahadnaqaya rawaahu muslim rabbina marka caabiduunna waa lagu tacalujin karaa xaamiduunna waa lagu tacalujin laakiin marka xaamiduun baa wanaagsan ayada in lagu tacalujiyo ayaa wanaagsan saasay nusadu hadda isu raacinayeen oo faasil u geliyeen caabiduunay lirabbina inta udhaxaysa aayibuuna kuwa laabtay baanaho alla u soo laabtay socdaal iyo safar ahaanna soo noqday taa'ibuuna kuwa toobadkeenoo xumihii ka toobadkeenay baanu nahay caabiduuna kuwa ilaahay keliga caabudu baa nahay xaamiduuna lirabbina rabbigood ku mahadnaqaya calaa kulli xaalin rawahu muslim sidaasuu odhan jiray ducooyinka marka waa aadaabtii ruuxa musaafirka ee muslimka ah hadduu gaadiidka koraya iyo hadduu noqonayo iyo hadduu socdoba inuu sidaa yeelo macnaa muqriniina mutiiqiina weeye mutiiqiina kuwa awooda maanan ahayn ama maanan awoodi lahayn haddaan rabbigan noo sakhirin wاlwacثاء bfatxi اlwaawi iskan اlcayn اlmuhmalة wbاثاء اlmuثalaثة wbاlmadi hiy shidaة wactaa markaad xarakaynaysana waxaad akhriyaysaa wowga waad kordhabaysaa caynkana waad reebi aan dhibicda lahayn ana waad akhriya saddex dhibcood leh waana madaysaa waad jiidaysaa wahiya shiddatu waa dhibaatada safarka wey wlka'aabatu bilmadda iyaduna la mado wahaya tagayuru nafsi nafta isbadesho doorsoonkeed weeye min xusnin wa naxwi walbahaar iyo wixii lamida ay isla badesho almarjicu waa laabad iyo noqod weeye وcan cabdالlahi bni sarjisa radi اllahu tacalى canhu qaal kana rasuulu اllahi salى اllahu عalيه ali waslm rasuulka ilahi wuxuu idaa saafara markuu socdaale uu dhaqaaqo yatacawadu wuxuu ilaahay ka magangeli jiray min wacثaaءi الsafari safarka dhibkiisa iyo dhibaatadiisa wa ka'aabati اlmunqalabi noqosho xunna waa ka magangeli jiray ama tiiraanyadan ama walbahaar noqoshada walbahaarkeeda iyo walxawri dib u noqosho bacda alkowni dhammaystir kadib bacd alkowni baa ii qoran oo nuun ah waana riwaaya saxiixa walxawr xawrku waa waxa waa noqosho xaara waa rajaca walxawri dib u noqosha ilaahu kaa magangalay bacda alkown intaan buuxsamen dhammaystirmay kadib intaad marka daaca iyo wanaag aad ku sifaysnayd inaad macsiya u laabato intaad khayr iyo wanaag shaqaysi lagu ogaa dib u noqosho ee allow kaa magangalay wa dacwat اlmadluum nin la dulmiye habaarkiina alla waa kaa magangalay maxaa yeele ninka la dulmiye habaarkiisu wain kaana kaafiran waa la aqbalaa wa suuءi اlmandari muuqaal foolxun ama la dhibsadana waa ka magangalay fi اlأhli wاlmaal ahalkiiyo reer iyo xoolihii iyo antidaba aan ugu tago rawaahu muslim haakada huwa fii saxiixi muslim sidaasaa muslim ku taalla nuskhdiisa badanee catiiqada ah alxawr bacda alkown binuun la ahriyo wakada rawaahu اtirmidi wاnasaa'i sidaasuuna tirmidi jaamiciisa iyo nasaai sunankiisa ku warshaan qaala tirmidiyu wuxuu yihi markuu ka hadlay wayurwa waxaa la warsha alkawru waa la wariyaa bira acuudu bika min alxawri bacda alkawr wakilaahuma lahu wajhun labaduba wej bay leeyihin xagga luqada iyo xagga riwaayadaba alkowr iyo alkown waa isku macno dhow yihiin alkowr asalkiisu waa shayga la duubo min kawara alcimaama idaa lafaha wactama biha markaad shayga madaxa ku duubto ayaa kowrka la yidhaahdaa soomaalida way yaqaanaan gabdhaha markay si fiican u gambaystaan oo masarka hebla way kawiratay ku leeyihiin carabiga oo laab soomaaliye un marka wixii la duubaa kawirashada la yidha ama kowrka la intaan baa loo jeeda macnuhu wuxuu noqonayaa ilaah waxaan kaa magangalay dib u noqosho iyo hoosu dhac bacda ma aan dhammaystirmay markaan isqaatay een isxumbaartay ee wax aan buuxiyey een gengimay inaan guryo noqdoon dib u noqdo oon raad arool dib u qaado y alla kaa magangalay qaal culamaau waxay yidhahdeen wamacnaahu binuuni wara'i jamiican haddii ra la ariya haddii nuun la akhriya macnuhu wuxuu noqonayaa alrujuucu laabasho laga noqdo minal istiqaamati toosnaan aw ziyaada ama koror iyo bulaal laga noqdo ila naqsi isdhimid iyo dibu noqosho loo noqdo qaaluu waxay dhaheen wariwaayat ra'i riwaayada ra'dana ma'khuudatun waxaa laga soo dheegtay min takwiiri اlcimaamati cimaamadoo la xidho oo la duubo wahuwa lafaha waa iyadoo la duuduubo waa jamca la urursho wa riwaayat اnnuuni min alkown riwaayada nuunkana kown baa laga keenay masdaru kaana yakuunu kownan ida wujida wastaqara kaana waa ahday yakuunu kownan ahaasho shaygu marka la helo uu degay ee u sugnaado ayaa kownka la yidhaahdaa marka bacdama aan taabagalay oon hana qaaday xagga diimeed xagga iimaan xagga waxbarasho xagga adduunye aan bulaalay iyo aakharaba allow dib ha ii celinin weeye horay noo wada mooye wacan caliy bni rabicata qaala shahidtu caliya bna abi aalib ayaan ka qaybgalay radi allahu tacaala canhu utiya isagoo loo keenay bidaabatin gaadiid liyarkabha inuu koro darteed falamaa wadaca rijlahu lugtiisa markuu cali saaray في rikaabi koorihii lagu fuulayay gaadiidka qaala cali wuxuu hi bismi اllaah ilaahay magaciisu cuskaday falama istawaa calaa dahriha dhabarkeeda markuu ku duulayna wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi alxamdu lilahi aladii sahara lana hada wma kuna lahu muqriniin waina ilaa rabbina lamunqalibuun uma qaala wuxuu yidhi alxamdu lilahi aa maraat saddex jeer ku xamdiyey uma qaala wuxuu yidhi cali allahu akbar aa maraat saddex goor buu ku xamdiyey uma qaala wuxuu yidhi subxaanaka inii dalamtu nafsii faqfir lii inahu laa yakfir اunuuba ila anta uma daxika intaasu adkaara markuu la yimid wuxuu uhi subxaanak allow adaa ceeb ka hufan iyo nuqsaan inii dalamtu nafsii naftaydii baan dulmiyey faqfir lii allow ii dhaaf inahu laa yakfir اunuuba dunuubta ma dhaafo ilaa anta adiga mooye dembi allow adunbaa dhaafa aadamo kale ma dhaafi karo rasuul ma dhaafo malag ma dhaafo makhluuq kale ma dhaafo ilaahaynbaa dhaafa uma daxika markaasuu qoslay cali oo muusaday faqiila waxaa la yidhi yaa amiira almuminiin waa xilligu khaliifka ahaaye min ayi shayin daxikta maxaad ku qosashay wax lagu qoslaba meesha ma yaalee adkaar iyo khayr baad la timid iyo camal wanaagsan taqdiis baad la timid iyo takbiir ee maxaa jira qaala wuxuu hi ra'aytu nabiya nabiga ilaahay baan arka sal ly wasalam facala asagoo ducooyinka kamaa facaltu sida aan yeelay uma daxika markaa muusooday faqultu waxaan dhi saad ii weydiiseenoo kale yaa rasuulka ilaahayow min ayi shayin daxikta maxaad ku qosasho kaa qosliyey qaala subanu wuxuu yidhi ina rabbaka tacaala rabbigaa sarreeye yacjabu wuxuu u bogaa ama la yaabaa min cabdihi addoonkiisa u bogaa oo jeclaystaa ama uu la yaabaa idaa qaala markuu yidhaahdo ikfir lii dunuubi dembigayga allow ii dhaaf dunuubtayda allow ii dhaaf yaclam wuxuu addoonku og yahay caqiida ahaan annahu laa yakfiru dunuuba hayrii dunuubta inuusan dhaafin axadan aniga ka ahay rawaahu abu daawud watirmidi wa qaala xadiiun xasan wa fii bacdi nusakhi nusakda qaarkood waxaa ku jira xasanun saxiix wa hada lafdu abi daawuud lafdiga aynu sheegayna waa weedhihii abu daawud uu wariyey marka nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku qoslay ilaahay subxaanahu wataala naxariistiisa iyo fadligiisa iyo jacaylku jecelya ama uu la yaabayo addoonkiisu inuu usoo laabto oo uu markuu yidhahdo ilahu ii dambi dhaaf rabbi siduu u jecelya ilaahay fadliga iyo karaamada iyo naxariista iyo deeqda ufna addoommaha ilaahay ee toobad keenayu nabigu ku qoslay calina wuxuu ku qoslay itibaacan limuxamadin walisunnatihi sal lay slam buu ku qoslay oo nabigu yuu ku dayanaya afalkiisii nabiguna qaabkaasu u qoslay calina qaabkaasu u qoslay marka meesha waxaa ku jira sifat اlcajab waa sifa min sifaat اllahi subxaanaه wa tacaala oo sifaatka ficliga ah tatacalaqu bimashiiئat اllahi waqudratih cinda ahli الsunnati wاljamaca marka rida lagu fasirima sifat الrida way ka duwan tahay sifat اlcajab marka sidaa unbaad u dulmarood u sugaysaa rabbigaa waa u bogaa waa la yaabaa bogiddaa haddaad ka wada rido aad u wado waa khalad lannahu sifa rida way ka duwan tahay sifat اlcajab farqun bayna alcajabi wاlcujbi cujbigu waa sifatu naqs ilahina waa ka nasahan yahay ama alcajabu waa sifatu kamaal fii xaq اllahi subxaanaه wa tacaala ama inagu sifat اlcajab naqsiba inagu tahay marka laga fiiriyo sababka xagga sababka ayib ilaahay subxaanahu watacaala addoonkan dacfigiisa iyo taagdarridiisa iyo aqoongaabnidiisa iyo haddana siduu u dadaalay rabbina u jecel yahay yuu rabbi la yaabayaa isagoo og waxa walba laakiin inagu haddaan aadamanahay la yaabkeennu wuxuu ku salaysan yahay aqoon darro shaynuna aanan ka warqabin oonan filaynin ayaynu arkaynaa walidaalika waxaa markaasaan yaabaynaa ama kaagaynaa fajacaynaa marka ashqaraaraynaa af soomaali fara badan baa jire ashqaraarkuna soo layaabka un ma ahayn waa tahay saa darteed carab waxay yidhaahdaan idaa curifa asababu baطala sababka waxaan keenay haddii la ogaado yaabki meesha waa ka baxaaya idan waa duca fiican weeye ducooyinka alla xifdiyo bismi kadibna ah, ilaahay lagu xamdiyo kadibna ilaahay la weynayo la takbiirsado ducada la akhriyo dhaqan nabi maxamed ee saxaabo wey lagu daydo hala sameeyo baabu takbiiri اlmusaafiri ida sacida اhanaaya wa shibhiha wuxuu baab yahay takbiir اlmusaafir ninka musaafirka inuu ilaahay weynayo takbiirsado waxbaan ka booda idaa sacida hanaaya markuu karimada fuulahayo malkooyinka iyo jiiraha markuu ka baxayo karimada ka baxayo iyo washibha wixii lamida dalacdaha uu fuulayo iyo taagaga iyo wixii la halmaala iyo wa tasbiixii inuu subxaanalaysto addoonka muslimka ee musaafirka ah idaa habata alawdiyata markuu ku hoobto waadiyaasha iyo togaga iyo laagaha iyo wanaxwa wixii lamida farqaha iyo fardaamaha iyo webiga wixii la halmaala iyo wanahyi reebid la iska reebay can ilmubaalaqati lagu xeldherado aad loo dhawaaqo birafci sawti codka kor u qaadidiisa ducooyinkaad akhrinaysa hadda la soo maray inaad aad u dhowaado lama ogolo bitakbiiri wa naxwihi takbiirtay wixii la halmaan in kor loo qaado oo layskala jido nafta layska gooyo inaan la jeclay can jaabir radi allahu tacaala qaal kunnaa waxaanu haddaanu saxaabanna idaa sacidna haddaannu dalcad iyo taag aanu korno kabarna waannu takbiirsan jiray hadda jaranjarooyinka markaad fuulayso guryaha jaranjarooyinkooda ayaa lamida ilaahay waa la weyneeyaa shay weyn markaad aragto buur aad fuulaysa iyo guri dheer iyo taag iyo waxaad ilaahay baa la weynanayaa allah ku abuuray allah kaa weyn wey waxaa tahay ma jiro ama labaatan mitir noqo ama cirka soo taabo ama naatixatu saxaab noqo ilaahay baad xusuusanaysaa takbiirtu macnahaasay leedahay waidaa nasalna markaan hoos u daadegnana sabbaxnaa rabbi baan nasihi jiray markaan malka ka dhaadhacayno ama hila ku dhaadhacayno ama meel god ah sabaxnaa subxaan allahi baanu odhan jiray alla wadaa ceeb ku hufan weeye hoos iyo liidnaan iyo hoosudhac bay meesha ku tusaysaa ilaah baad ka nasahaysaa hoosta iyo iyo hoosubaxa korna allah kaa weyn weeye labadaa macnee fiican baa ku jira taqdiis iyo tacdiim wada socdo wey markaad hoos aad subxaan allahi baad huftay ood nasahday ood xumo ceeb oo dhanba ka ilaaliso ka dhowrtay carabkaada asagoo xaqiiqaanba ka dhowran markaad kor aadaysa allaad weynaynaysaa labadaa macnaa ku rawahu lbukhaari wa can ibni cumar radi allahu tacaala canhuma qaal kaana الnabiyu sal اllahu alيh wasalam wajuyuushuhu nabiga iyo ciidamadiisu waxay ahaayeen idaa calow aلhanaaya jamcu haniyatin markay meel saro koraan karin koraan buur iyo jiir korahayaan kabaruu allay weynayn jireen waidaa habatuu hadday hoobtaan oo meel ka degdegahayaanna malka ku dhaadhachayaan ama jiir ka hoobanayaanna sabaxuu ilaahay bay nasihi jireenoo subxaan allahi bay odhan jireen rawahu abu daawuud biisnaadin saxiix wa canhu can ibni cumar radi allahu tacaala canhuma qaal kaana الnabiyu sal اllahu alيه wasalam ida qafala ay idaa rajaca nabigu hadduu ka soo laabto min alxaji xaj aw alcumrati iyo cumro kulamaa awfa calى aniyatin kulamaa awfa mar walbo uu koro aw faai طalca aw irtafaca aw sacda wey kulamaa awfa mar walbo uu koro calaa aniyatin taag iyo dalcad iyo buur ama karin iyo jiir aw fadfadin ama meel dalcadoo kaabad ah kabara aaaan saddex jeer buu allahu akbar odhan jiray mar walbo nabigu uu meel sare ama jiir ama malko uu ka baxayo kor u socdo allahu akbar buu jiray aw fadfada ama kudumbuur iyo dalcadya iyo meel taagan wey uma qaala markaasuu odhan jiray bacda takbiir laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu huwa calaa kulli shayin qadiir ducda waa la in badanna waynu soo maray aayibuuna taa'ibuuna caabiduuna saajidun lirabbina xaamiduun sadaqa allahu wacdah wanasara cabdah wahazama alaxzaaba waxdah muttafaqun calayh aayibuuna taa'ibuuna caabiduun haddaynu soo saajidun ilah baynu u sujuuda waa Eh, takhsiis bacda tacmiim cibaadada ka caamsan sujuudda sujuuddu waa nooc iyo fardi ka mida ah, eh, rabbigay xaamiduun lirabbina rabbigaana waan annagu ku mahadinayna sadaqa allah wacdah ilaahay baa yabohiisii eh, ka dhabeeyey khilaafan lilmunaafiqiin maa wacadana allah warasuuluhu ilaa huruuran ba iyagu yidhaahdeen nabi maxamed wuxuu leeyahay sadaqa allah wacdah ilaahay yabohoysii ballanqaadkiisii waa ka dhabeeyey wa nasara cabdahu addoonkiisa alla u hiiliyey nabi maxamed aha wahazama alaxzaaba gaashaanbuurtii isbahaysigii axsaabta ururadina allaa jabiye waxdahu keligii muttafaqun calayh wa fii riwaayati limuslimin idaa qafala min aljuyuush markuu nabigu ka soo laabto ciidamo baxay oo uu sogootiyey aw isaraaya ama lugmaroodii ciidan gaada ah aw alxaji xaj aw alcumra ayuu sidaa odhan jiray almuhim safar walba uu nabigu u baxo markuu ka laabto sidaasuu odhan jiray wey xataa hadduu sogootiyo markuu dhexda ka noqdo saasuu odhan jiray qowluhu uu yidhi eh, awfa waxaa macnaheedu ay irtafaca markuu kor noqdo meel dalcada ama taaga ama kudumbuura uu koro wa qowluhu fadfadinna huwa bifatxi alfaa'ayni baynahuma daalun muhmalatun saakina wa aakhiruhu daalun ukhra wa huwa alkhaliidu almurtaficu min alardi fadfadku soo ma aha labada faabo waad kordhabaysaabuu ku yidhi waxaana u dhaxaysa labada faood daal aan dhibic lahaynoo reeban fadfadin diilka hore wey wuxuu ka hadlaayo daalka hore wa aakhiruhu aakhirulkelima waxaa ku jira daalun ukhra daal labaad baa ku jira ka ciraabka meeshu uun ka yaallo unbuu xarakaynaya fadfadku miyaad rabta xagga luqa alhaliidu waa meesha kakan almurtaficu sarayso min alardi dhulka mida ah. waa taag ama dalcad ama kaabod markuu nabigu koroo kale وcan abi hurata radi allahu tacala canhu ana rajula ba qaala ya rasuul allah rasuulka ilaahayow inii uriidu an usaafira faawsini nabi allow inaan socdaalo ama aan safraan doonayaay ii dardaaran qaala subano wuxuu yidhi calayka bitaqwa allah alla iska ilaalin iyo alla ka yaabid iyo alla iska dhowrid ogow ogow hawsha ayada rabbi inaad iska dhowrto wuxuu kugu cadhooda aad samayso iska ilaali wاtakbiiri calى kuli sharafin ay calى kuli murtaficin iyo inaad allahu akbar tidhaahdo meel walboo sare markaad korayso taag iyo dalcad iyo jaranjaro iyo malko meel saraysa markaad korayso inaad ilaahay weynayso allah akbar tidhado wاtakbiiri ogow wa calayka bاtakbiir wey allah akbar inaad tidhahdana laazim calى kuli sharafin meel walboo sare markaad korayso falama walla arajulu ninkii markuu ismajiiray ee uu laabtay dhaqaaqay qaala suban wuxuu yidhi allahuma طwi lahu اlbucda wahawin calayhi الsafar ka daba duceeyo waa saas ruuxu markuu ku ihahdo hawsha ii samey intaad u sheegto haddana duco kale ka dabagee waxba biyaha lagama daba shubo dhaqankii soomaalida ama dad kamida ah ama reer koonfureedku ruux markuu dhaqaaqo biyay ka daba shubaan mararka qaarkood yani looma baano duca ka dabagee biyo meesha ma yaalaan allahuma wطwi lahu lbucda allow fogaanshaha u duuboo jidka u sakhir oo u gaabi wahawin u fudee calayhi cala lmusaafiri cala rajuli safara socdaalka rawahu tirmid waqaala xadiiun xasan وcan abi muسى الأشcري رضي الله تaعالى عنه قاal kuna maca النabiyi fii safarin socdaal baan nabiga la soconnay fakunaa waxaanu ahayn إida أshrafna markaanu koro calىa waadin tog hallalna وakabarna أshrafa asalkeedu waxay tahay marka aad qooraansatid ku dhowaataa la yidhaahdaa أshrafa calى الشhay إida qaruba wadana minhu kunaa waxaanu ahay idaa ashrabna calaa waadin hallalna kabarna markaan waadi ku dhowaanno oon tagna meel toga ninka ku dhaadhachayana waa tasbiixsadaa ninka intuu waadigii togi ku dhacay ka fulahayana waa takbiirsadaa ninka ku dhaadhacaya wuu subxaanla istaandhoo cafwan markuu ka baxayna waa takbiirsadaa haddee saxaabi ma wada socdana waa la kala horeeya takbiir iyo tasbiix ayaa isdhaafaysa hallna waan towxiidsan jirnay laa ilaaha ila allah baanu odhan jiray wa kabarna waanu takbiirsan jiray wairtafacat aswaatuna codka iyagaa dheeraan jirayoo dhawaaqaanugaa bixi jiray faqaala nabiyu nabiga wuxuuna yidhi yaa ayuha nnaas dadow muslimiinay saxaaboy irbacuu calaa anfusikum naftiinna u dhimriya naftiinna u fa inakum idinku laa tadcuuna ma baryaysaan asama alla dhagala walaa haa'iban ama maqon idin arkaynood ogeyn ilaahay idinka maqan ma baryaysaanoo ma tuugaysaan axadaan idin maqlayninna ma tuugaysa allah idin maqlahay oo samiic ah oo basiira oo aqraba min xabli lwariid ah ayaad baryaysaane tartiib kaadsada naftiinna u dhimriya innahu macakum ilaahay waa idinla jiraa oo haa'ib ma aho ma maqno xagga waa maqal badane idin dhow muttafaqun calayh irbacuu bifatxi ilbaai ilmuuxada ay waxaa wey urfuquu bianfusikum naftiinna u dhimriya wey u tura tartiib isla kala jidiin saxaabadu haddii waxayna tawxiidka cirka ku tula oo takbiirta cirka ku tula wuxuu hi si musaawaad ah, oo dhexdhexaad ah, u ducaysto ilaahay u barya baabu istixbaabi ducaa'i fi safar haddaad socdaal tahay inaad in la jecel yahay maxaa yeelay musaafarka ducadiisa waa la aqbalaa xiliyaha u aanada ah ducooyinka in la aqbalo ducada waa lagu dadaalaa safarkuna musaafirkuna wuxuu aana u yahay in ilaahay uu ducada ka aqbalo sababkuna waxaa weeye culumadu waxay yidhaahdeen xilli kasta ama xaalad walba oo qofka aadamaha ah oo ilaahay isu dhiibo meelihii kale uu milicsanyana ay ka soo xidmaan waa xilligu ugu dhow yahay aanan u yahan ducadan laga aqbalo markaad musaafir tahay indhamidiglaa tahay tol ma haysatid waad cabsani dadkoo dhan baad ka cabsan waa isdurdhuubi meesha ma lagugu cuni ma ku nabadgeli ilaahay keligii baad baryaysa maanto dhan hoosta ilaahay way badbaadi tolba meesha maxaa soo bixi doona see noqon doonaa gaadiidku berri maxaad la kulmi wadnaha ku garaac mahay meesha bini aadamku lixdan jeer wadnuhu boodo boqollabaatan buu ku garaacahaya marka aadamuhu daciife ilaahay u saafigareeyay cabsida iyo isu dhiibidda iyo tawakulka ilahay ducada waa ka aqbalaa safarku marka saasuu u noqday in ducada la aqbala aana ugu noqday wa can abi hurayta radi allahu tacala qaal qaala rasuul lah sal lay wasalam alaau dacawaatin saddex baryo iyo duco mustajaabaatun waa la aqbalaa waa la yeelaa laa shaka fiihina ay fii ijaabatihina in la aqbalahayo shaki kuma jiro nabigu calayhi salaatu wasalaam dacwat lmadluumi mid la dulmay habaarkii meellama dhaco weeye ruux la dulmay habaarkii waa ku asiibaya ama soo daaho ama ha soo degdegee wa dacwat lmusaafiri midka musaafirka ducadiisa uu kuu calaa waladi uu habaaro wadacwat اlwaalidi waalid habaarkii calaa waladi ilmihiisa uu habaaro rawa abu daauud wاtirmidi waqaala xadiiثu xasan walaysa fii riwaayati abi daawuud kuma jirto calaa waladihi waxay ku koobnayd keliya wa dacwat اlwaalidi dacwat اlwaalid haddii lagu gaabsado labadii macnaba way kuu noqonaysaa lahu wa calayhi waalidku ducadiisa uu weligsa u duceeyo ama habaarkiisa uu habaaro labadu waa la aqbalayaawaa laba sidkoole ayay marka laba aflid kuu noqonaysaa marka haddii laakiin lagu qaydo wa dacwat lwaalidi calaa waladihi habaarkii haddii la aqbalay waxaad leedahay ducadii uu u ducaynayeyna waa lamid waa min baab atanbiih biladna cala lacla wey say dooni ha noqotay saddexdaa waa la aqbalaa saddexdaa basamee ducooyin badan baa la aqbalaa ilaa suyuud uu kitaab gooniha ah ka qoray kitaab gooni uu ka qoray aad iyo aad u weyn marka ducooyin far baa la aqbalaa waa dhow baynu soo barray xataa in ninka saa'imka ducaysa la aqbalayo oo la aqbalayo boqorka caadilka ah dad badan baynu soo marray ruuxa musaafirka baryadiisii baa la yidhi dacwadiisii laka wa calayka labaduba waa lagu aqbalaya haduu kuu duceeyena waa lagu aqbali hadduu ku habaarana waa la aqbali oo dulanto idan ducadiisi waa la idlaaqo wa dacwat lmusaafiri ama uu habaaro ama asagu wax duceeyo ama asagu u ducaysto ama uu ishabaaro halis wey baabu maa yadcuu bihi <clears throat> baabu maa yadcuu bi idaa khaafa naasan aw hayrahum wuxuu u baab yahay haddaad musaafir tahay haddii kaleba haddaad cabsi dareento iyo culays oo dad ka baqdo waxaad ku ducaysan lahayd ood aadama ka cabsato ama injinka aad ka cabsato ama dugaagba aad ka cabsato can abi muusa alashcari radi allahu tacaala canhu ana rasuul اllahi sal ly slam kaana idaa khaafa qowman nabigu hadduu waa khariiza bashariya waa min طabci اlbashar ceeb ma aha ceeb ma aha inaad cabsato khowfka abiiciga ee asbaabtiisa leh ma aha wax ceeba ambiyana ceeb kuma aha rasulla kuma aha makhluuqna ceeb kuma ah inana nakhaafu an yafruطa calayna aw an yaطغى nabi haaruun iyo muusa waa ka yidhaahdeen faawjasa fii nafsihi khiifatan muusa qulnaa laa takhaf inaka anta alaclى waa abci bashari hariiza wey ruuxaan cabsanayna ama aan danqanaynin ama aan naxaynin bini aadan ma aha waa maxay bahal weeye inaad fahanteen ba hawsha ila tahay ayib kaana rasul sal slm idaa khaafa qowman in la xad dhaafiyaa khalad ah oo iyadoo waxbaba jirinba aad iska cararto laakiin khawfka abiiciga ah ee asbaabtii si muuqato ee wax lagu cabsada lo istusay cidna looma haysto ragguna marka waxay isku dhaamaan mar hadduu khoofku jiray cabsidu asbaabteedii ay bannaanka taal waxaa la isku dhaamaa aadamo dhan waa cabsadaaye sidii cabsida loo agaasimi lahaa fulay waa maxay waa nin cabsidiisa agaasimi waaye intaan wey geesana muxuu yahay waa nin cabsidiisa agaasimay oo nimaan baqaynin ma jiro maamulka baa lasku dhaafa keliya ayb waana loo kala dhashaade kaana idaa khaafa qowma nabiguu qolya ka cabsada wuxuu ah qaala kii allahuma inaa najcaluka fii nuxuurin allow adaan dhuunta kugu dhignay nimanka aanu ka baqayna nagu soo aadan allahuma inaa najcaluka allow waxaanu ku yeelaynaa fii nuxuurin dhuuntooda ilaahu dhuunta u gal oo bir ku noqo oo nimankaa ha soo dhaqaaqi waayeen nin dhuunta loo gaadamo wa nacuudu bika min shuruurihim sharkooda iyo dhibkooda allow kaa magangallay rawahu abu daawud wanasaa'i biisnaadin saxiix sidaasuu nabiga ku ducaysan jiray lagu ducaysto halla xifdo ducada wixii aad ka cabsataba ku sii bahalka iyo dugaagga iyo dameeraha iyo wax walboo ku dhiba gaalada kuwa daalimiinta islaamka sheegta ducadaa daldal oo ilaahay cusko baabu maa yaquulu idaa nazala manzilan haddaad meel ku furatood degto ama hotel degto ama adoo remiya bannaan fadhiisato waxaad ku ducaysan lahayd can khawlata binti xakiim radi allahu tacaala canhuma qaalat samictu rasuul lah sal slam yaquul nabiga ilaa maqlay man nasla manzilan ninkii meel dega guri dega boos dega jaba dega xero dega uma qaala yidhaahda acuudu bikalimaat اllaahi اtaammaati min shari ma khalaq lam yadurahu shayun xataa yartaxila min manزlihi ali acuudu waxaan magan galon cuskaday bikalimaat اllah ilaahay weedhihiisii iyo kelimaadkiisii attaamaati dhammayska tira alkalimaat alkowniya iyo sifaatkii ilaahay subxaanahu wa tacaala weeye kun fayakuun baa kow ka ah ilaahay kelimaad buu wax ku maamula alkalimaat alqadariya taama wey tasriifka iyo tadbiirka ay ku dhisan yihiin ayaa loo jeedaa qole m waa kelimaadka qur ah ila waa sifo min sifaat illaahi daatiya marka asalkeeda la eege min shari maa khalaq wayna dhammaystiran tahay hadday kelimaad kowni ay yihiin iyo hadday kelimaad sharci ay wa tammat kelimaatu rabbika sidqan wa cadla way dhammaystiran yihiin innaga weedheennu iyo kelimadun haddaan makhluuq nahay waa naaqisa qaasira xaqi ma oofiso ma dhammaystiro jahli baa ka horeeye cilmigu waa xaadi fanaa iyo jahli baa ka dambayn doona ilaa wixii ilaahay ka soo reeba ambiye malaa'ig mooye min hari maa khalaq wuxuu abuuray sharkiisaan ka mangalay min shari maa khalaq waxaad abuurtay sharkiisa waxaan odhan haddii allah maamula dad iyo dunyo iyo dugaagba ilaahay baa maamula maqaadir rabbi bay ku socdaan allah kaa leexin kara ama soo leexin kara kelimaadka ilaahay dhammayska tiran baan magan galay maxaan ka magan galay min shari maa khalaqa rabu wey allah ilahay wuxuu abuuray sharkiisaan ka magangalay saa hadduu rux addoonkaa yidhaahdo habeenka u horraysaed hoteelka degto haddaad intaa ku ducaysato oo shan bilood jiifto saa lagu taaban maayo lam yadurahu shayun shay ma wax ku dhiba ma jiro nakira fii siyaaqi annafyi xataa yartaxila ilaa uu min manzilihi daalika booska asaga ka guurto marka un baa laga yaabaa in hawlo kale kugu soo fakadaan abu cabdilahi اqurطbi cafwan abucabaas اlqurطbi fii صaxiixi muslim markuu xadidka sharxaya wuxuu yidhi xadiidkan maalinkan maqlay ilaa maantoon toddobaatan jir ahay lixdan jir ahay weligay ma halmaamin bur kamana tegin meelaan degayna laygama qayn intaan akhrinayay hal habeen oon magaaladii mahadiye la odhan jiray aan joogay morocco mise jazaa'ir bay ku taallay meesha cubaydiintu ay ka soo bilowdeen habeen aan bariyey ayaa hingaralla balaayo ay qaniinay buui markaasaan seexan waayo dib baan u fikiray showdi ducadii baan iloobay buui ducadii ayaan iloobay habeen baan dhib la kulmay habeenkaana ducadii baan u gembiyey buui shaydaan iyo balaayo ay dhaafisa ducada marka xifdiya ku ducaysta waxayna ku xidhan tahay saddex shay adoo daldalaya ayaa laga yaabay in eber lagaa dhigo maxaa jira waxaa la bidaaribihi laa bixaddihi saddex shay baa loo baahan yahay ducadu markay ku anfacaysa ee kuu shaqaynayso waa in saddex lagaa helo hub waa in la helo hubkuna waa in la helo ruuxii wax ku dhufan lahaa ee ku dagaalami lahaa hubkuna meel qabata waa in lagu dhufto oo bir aan laga horgeynin haddaadoo murqaweyn aad bahal seefa iska goyso ood bir iyo dhagax oola tagto maxbay taraysa iyadaa jajabaysa meeshu waa inay ducadu qabanayso waxaa tihi waxaan kaa maangalay inaana dhimanin may soconaysaa waxaan kaa baryahayaa inaadan weliga nafta qaadin wamaa jacalnaa libasharin min qablika alkhulda afain midta ow mutta afahum اlkhaaliduun abada وxaraamu calى qaryaةi ahlaknaaha anahum laa yarjicuun abada waxaa laga niqaashay maku gaaloobimayso waad ku islaami ilah waxaan ku weyda adduunka inaan ku waaro maad ku gaaloobaysaa mise waa ducaan laga aqbayn baa laisku hayaaba oo maxaan eeday ilahay beriga lagu gaaloobahayaa takdiib baa ku jira ilaahay baa sheegay qur-aankiisa sheegay noo warramay war dhammaystiran baa yaalla fii kitaabi rabbika wa sunnati nabiyk inaan la waaraynin marka wuxoo dhan baad beenin soomaa ducadaad eedaysaa qaraafi baa kutub kitaab ka qoray ducooyinka lagu gaaloobo ilaah waxaa ii samee oo lagu gaaloobi kitaab dhanoo qoran wey aqriya iska ilaaliya idan ducadu waa inay meesheedii dhacdo waa inay qalbi yaqiin iyo iimaan laka soo baxdo intaamayn isla fahna saasaa la doonaya haddii kale wax muu adoo tijaabileh waan meel walbaan maray hindiyaan maray turkigaan maray meel ba la egee bal hadda qur bal igu daya igu daya igu daya socon maysaad ma tijaaba baasho nebigaa sheegaye bal caawa fiiri bal ma aha hawsh yaqiin iimaani yaqiin waa inaad ducadu akhrido meeshay lahaydna aad dhigto rawaahu muslim baa xadiidka wariyey xadiidkii abi hurara u makhraati kacay xadiidka khawla oo fii saxiix muslim khawla xadiidka abi hurara wuxuu ahaa nin baa nabiga u yimid calayhi salaatu wasalaam markaasuu nebi allow maa laqiitu min caqramin ladaqatni اlbaarixa allam nabi allow maxaan xalay laxaw iyo xanuun kala kulmay hingara la iqaniinay ama haraan iyo dibqalooc faqaala nabig wuxuu ku yidhi saxaabigii ama inaka low qulta xiina amsayta acuudu bikalimaat اllahi taammaati min shari ma khalaq lam yadurak nabigaa u sheegay wuxuu nabi allow xalay wixii ugu dhacay bahal dibqallooca oo balaayo abeesa la galeena oo kii qorofyaha iyo dhagaxyaha hoosda ka soo bixi jiree madooba ayaa isayday buui hurdaan ladi waaye xalay maxaan xanuunxay la kulmay iyo kaar nabigu wuxuu yidhi adugu gabalku markuu kuu dhacay casarkii haddaad ducadaa akhrin lahayd hinkarle kuma qaniineen marka xadiidka qowl waxaa u maqnata ka xadiidkii fii sax muslim min xadiid abi hurayra ee sheega hadda can ibni cumar radi allahu tacaala canhuma qaal kaana rasul lla sal ly slam ida saafara faaqbal rasuulka ilahi wuxuu ahaa markuu socdaalo faaqbala alleylu habeenkuna soo qaabilo ee dhacdo habeenku soo food saaro qaala wuxuu odhan jiray habeen waa culays badan yahay safarna waa tahay carlana waa dhib badan tahay yaa ardu dhulow dhulka lala hadlahaya ila waa ilaahay baa maamula allaa duubi kara waa la kala wadaya biyaha laq baa la odhan soodaa baa la odhan yaa ardublaci maaki idan amar bay ku socotaa qoraxdaa amran cirkaa amran wax walba addoommo weeye yaa ardu dhulow rabbii wa rabbuka allah boqorkaygiiyo boqorkaadu waa allah maamulahaygiiyo maamulahaadu waa allah cid kaloo ina maamusha ma jirto acuudu billaahi ilaahay waxaan ka magangalay min shariki min shariki sharkaadaan kaa magangalay yani waa min shari maa fiki adag sharkaada culayskaada kulaylkaada humrahaada filkinka geedahaada dhagaxaada iyo turanturadaada iyo sunaxumada dhulka ilan kale caro xun latarkiisu ood meel baad ku xajiminba ood alarji ka qaaday meella waa meel san sharkaadaan kaa magan kale wa shari maa fiika min alhawaami wadawaab wax walbo adig ku dhex jooga sharkina waan kaa magan wa shari maa khuliqa fiika wix lagugu dhex abuuro sharkiisana waan kaa kuwa waxyaabaha xamaarta dhulka dhexgala wa shari maa yadibu calayka cafwan waxyaabaha kugu dul socdo kugu dul tukoba xayawaanka afar lugoolaha ama laba lugoolaha wa shari maa yadibu calayka ay maa yamshi calayk dushaada waxa ku socda xamaarataa ama xayawaan lugo leh baan kaa magangalay wa acuudu bika alla waxaan kaa magangalay min shari asadin wa aswadin waa labada u darayd biniaadam wuxuu ka cabsado wey marka dugaagga iyo halaqacagisa la yidhaahdo labada ugu cusub nabigu sheegay min shari asadin libaax baal gardhaalaintaa la egta inuu habeen kugu kuubsado oo kugu fadhiisto oo sidii wadaadkii reer baydhabaata ebow allad inkaweel ma soconaysaa halis wey baalka halisuu dhinku feehaas u geeyo imtixaan weeye waacuudu bika alla waxaa kaa magangalay min shari asadin libax sharkii baan kaa magangalay wa aswadin abeeso abris jilbis aswadku waa abeesada nooca oogu xun intay suntu ka badato ay ka badatay marka hore waa iyada cad kadib xogow casuus bay yeelataa waxay u ekaataa caraday u ekaataa oo baroon bay noqotaa kadib markay ay sunteedu isgaadho oy soddon sano iyo afartan ay gaadho ayada dhan baa madoobaanaysa midda ayada waa kow tawxiidka lagula gaari maayo labadaasuu nabigu ka magangalay min shari asadin libaax sharki iyo wa aswadin abeesa dilaaah wadaadgu asiri jire kitaabka noo ariyay saddexdood baa kitaabka i ariday intaan usuusto waxay dhihi jireen waa abris iyo jilbis bay dhihi jireen waxa madow bay ka rabaan moogta jilbis baana u madoowa wix ee mas ah, waad aragteen mise abriska ka madooba jilbiskunbaa madooba abrisku wuu nooci badan yahay asagu kalo meeshuu joogu bay ekaadahay laakiin abrisay ka necab yihiin jilbiska waa la shumao haddii lagaa gaadhsiiyo waad ka kici bay abrisku maxaa ku qaniinay ab naftaa kaa bixi bay dheheen magacaadoo bay naftu kaa bixi ninbuu abris qaniinay magaciisa ma dhammaystiraynan soomaaliya on maarag ciduu qaniinay baalkaasay necab yihiin dhulkuu oo qashinku geli oo wuu xamaa xataa wuu ciidda jilicsan almihim nabigu wuxuu ilaahu libaax waxaan kaa mangalay halaqa kiisa u daran minayati masus baan kaaga magangalay wlcaqrabi abeesafan hingarlaan kaa magangalay wa min saakin اbaladi dhulka dadka degan baan kaa magangalay saakin balad qole waxay dhaheen waa jinka jin weeye balaayada meelaha degan ma arkaysa adugu degan yihiin meesha fariisa degan yihiin hadda qolyahan wawlqiyada iyo mucaalijiinta waxay dhaheen markaad meel fadhiisanayso waxaa la idhaha sarf ulcumaar baa la sameeyaa sarf ulcumaar dadka meesha deganeedaan arkaynin yaa horta meesha laga dhaqaajiya iyagaa meesha laga kaxeeya markaasaa la degaa dadaan ka kaxayni seed u degaysaa waxaa laga yaabaa inaad ka fadhiiso nin dulshii aad ku fadhiisato dhakada kaga fadhiisato oo carruur dhex fadhiisato hadhowna adiga ay kor ku raacaan oo carruurta ku saydhaan oo haweenka kaa galaan ile reer baad reer dul dhigtay intaadan geedaha gurina xerada aadan dagin waa laabudda min qiyaame eh? min tasriif اlcummaar maxaa lagu tasriifiyaa iska faa'iidaysta saddex aayad kursi baa la akhriyaa goobtaad degayso saddex aayad kursi baa lagu wareejiyaa curifa dalika biاtajriba aayad kursi inay shaydaan iyo jinkaad ag tahayna binas in marka lagu akhriyaa ciidanku meeshuu ka xayaanhayna bitajriba mar haddaad keentaanna ii soo celiya faa'iidadayda intaa waad fahanteen bay la tahay saddexaad kursi ilaa toddoba la akhriyaa hadday aad jaanisays kooiyo toban gaadhsii saddexdaa tiro saddex toddobo sagaal kooiyo toban afarta idan way wanaagsan tahay nabigu sooma dhin jinkii madiino joogay iska ebiya isdhaafiya intaydan u gacan qaadin say idin dirin baalku waa musiibee waxaad ku weerarahaya tabar baa loo haya wa min saakini اlbaladi goobta weeye beledkan aan ibidan ku furtay dadka degan baa allow kaa magan galay wa min waalidin wamaa walada oday iyo wuxuu dhalay baan kaa magan galay odaygaa iyo wuxuu dhalay waa ibliis iyo carruurtii baa la yidhi waalidin waa ibliis wamaa waladana shayaadiinta iyo jin weeye walme waxaa weeye waa min inta iskaga ilaalaysta adoo casarkii deghayo aadaamayo tukanhay ood markaa seexatay kugu fadhiisanay oo ku mirahaya bini aadam isagaa sharya ma sharyare intaba way kuu diidi mayse dhib ma laha rawa abu daawuud abu daawud baa xadiidka wariyey wاlأswadu الshakصu waa madotuushii humaaga waa la yidhaahdaa buui aswadku waxa madow ama bahal ha noqdo ama bini aadam ha noqdo ama cidood ha noqdo wixii madowey il qabataan allow kaa magangalay aswadku sidaas baa lagu fasira qolyaan waxay dhaheen maya waa abeesada abeesada madow ee sunta la madoobaatay wey qaala alkhaaabiy wuxuu ihi abu sulaymaan xamd wasaakin ilbalad waxaa weeye hum اljinu aladiina hum sukaanu اlardi waa jinka dhulka degan ee arlaa'iga buuxiyey inagu naga badan yihi wuxuu qaala wuxuu ihi wاlbaladu min ardina ma kana ma'wa اlxayawaan albaladu min alardi waxaa weeye ma kaana mawa xayawaan xayawaanku meeshuu ku hoydo u dheelmadaa albalad min alardi la yidhaahdaa wain lam yakun fiihi binaaun yuun dhismo ka dhisnaanin wamanaazilu guryana aysan ku oolinin qaala wuxuu uhi wayaxtamil waxaa suuragala ana almuraada inuu yahay bilwaalidi ibliis wamaa waladan ashayaaطiin waxbaa kusii mashquulina ducada xifdi o waa duco qiimo baabu istixbaabi tacjiili lmusaafiri alrujuuca ila ahlihi idaa qadaa xaajatahu wuxuu baab yahay in la jecel yahay musaafirku inuu dadejiyo alrujuuca ila ahli laabashada uu laabanayo reerkiisa u laabanayo inuu dhaqsado idaa qadaa xaajatahu aduu dantiisa guto dan baad u safartay dantii waa dhammaysatay ha baashaalin ha faajofaajoonin jooji durba noqo wey ahl baad ka tagtay mas-uuliyad baa kuu dadka aad ka soo tageen wadnahay farta ku hayaan maxaa idiin soo yeedhi maxaa la soo sheegi wadaadka muxuu ku beeqaamay wax badan baa jira durbo noqo wey wiligdheh can abi hurata radi allahu tacaala canhu ana rasul sal slam qaal asafaru socdaalku qicatun gabal weeyo min alcadaabi cadaabka ka mida ah. waa qayb cadaabka ka mida ah. abulmacaali aljuwayni iyo markuu aabbihii dhintay abu maxamed aljuwayni markuu dhintay xalqadiisii buu fadhiistay isagoo nin marka aan daweynayn sheekhaana nin caalima ah oo xadiidka yaqaano oo faqiiha oo usuuli ah oo xaqadi ah oo musiibuu ahaa oo aabbihii aabbihii baa ka aqoon badan funuunta fiiriyo wiilku waa ka war badnaa duqa aqoon badnaa duq waa saaxiibu wajhin juwaymacaalina saaxiibu waj ma aha sida raajixa ah mutaahiriinta dambe iska xisaabsadeen waxba iguma fadhi aniga atbaacdiisa ah waxaa la yidhi su-aashu u horraysay markuu xalqadii soo fadhiistay inuu yeedhiyo fiqigii bilaabo oo yaa la yidhi su-aal adaa oday rugcadda'a ah, booskiisa soo fadhiistay lima kaana asafaru qicata min alcadaab muxuu safarku u noqday ama looga dhigay gabal qayb cadaabka ka mida wuxuu liأnna fiihi mufaaraqaة اlaxbaab jawaabto aad baa loogu bogaday hoosaa looga xariiqay wuxuu hi safarku wuxuu u noqday qiطcat min alcadaab waxaa ku sugan oo ku jira dad isjecel baa isku waaya markaa dhaqaa carruurta ilmada duugi haweenaydii baa ka xun hooyaa ka xun aabbaa fororsani dhaqaaqaasi aad baa looga xun yahay mufaaraqat alaxbaab baa ku jira soo noqodkaadana waaba la mashxaradii ilalaas baa ka dhici idan waa intaa la maqan yahayna waxaa wadnaha farta lagu haya maxaa soo yeedhi waalidku si fiican u seexan ruux walbo ku jecel waa galmagelmaysanaya asafaru socdaalku sidiisuba qidcatun qayb wey min alcadaabi mashaqada ka mida qayb mashaqada ka mida cadaabka loo jeedo waa dhibaato waa qayb dhibaatada kamida adoo saaidu kuu dhammaystiran tahay oo waddo aamina ku safraaya asagaba culays safar waaba culays nabi allow maxaa jira yamnacu axadakum wuxuu u diidayaa safarku safarku midkiin wuxuu u diidayaa طacaamahu raashiinkiisa raashin fiican cuni maysid wa sharaaba cabitaankii wa nawmahu hurdadii hurdo fiicanna heli maysid haddaba hadday sidaa tahay faidaa qadaa axadukum nahmatahu midkin haduu soo dhammaysto qadaa uu guto oo uu dhammaysto nahmatow dantiisi muraadkiisi nahmadu waa muraadka iyo qasadka iyo dantaad leeda xaajada min safari socdaalkiisa oga xaaja ahaa falyatacajal cafwan falyucajal ahli reerkiisa u degdego ha u degdego oo laabashada ha dejiyo muttafaqun calayh xadiidka caaisha yaa ummahaatee xadiidkan idaa qadaa axadukum xajahu falyucajil الrixlaة إilى أhlihi fainahu acdamu lأjri daara qudni bayhaqi baa wariya bisanadin صaxiix nab wuxuu i wax kale iska daayey haddaad xajidaan ama cumraysataan oo midkiin xajkii cumrada uu dhammaysto si degdeg ha u safro oo reerkiisa ha ku laabto saasaa ku ajir badan qolihiina markay cumraystaan ama xajka wakhtiisa dheeraysa waxaa ka fiican ninka soo gaabsada nabigaa inoo sheegay ninka wakhtiga soo gaabsada si durba u soo laabta dhaqsaxa ciyaalkii caruurtii iyo reerkii mas-uuliyaadka soo laabta ayaa ka fiican falyucajil arixlata ilaa ahlihi fa inahu acdam liajrihi ninkii laakiin xero wax ka dambeeya uusan jirin intuu doonay ha maqnaado waxaa laga hadlahayaa nin ahal u oo la sugahayo nin asaguo naftiisa sugahaya meeshuu dooni ha taga asagaaba issugaya sooma asagu ha is sugo ama maka isku sugo ama nairobi ha isku sugo miyataa isla fahmi warku waa ninkii ahal ka tagaa laga hadlaayo nahmato waxaa weeye maqsuuduhu baa loo jeeda muraadkii waa taqaanaan baabu istixbaab اlquduumi calى ahlihi nahaaran wa karaahatihi fi اlleyli ligayri xaaja soo ma dhammayn karo kitaabu safar wuxuu baab yahay istixbaab اlquduum calى ahlihi nahaaran in la jecel yahay reerkaadi markaad ku soo noqonayso inaad maalinimo dharaar iftiin inta qoraxdu soo jeedda aad timaado istixbaab اlquduum soo gelid in loo soo galo in la jecel yahay calaa ahlihi reerkiisii nahaaran dharaarnimo iyo wa karaahati karaahati اlquduum soo gelidda in la nacab yaho la jecleen sharcan fi leyli habeennimo inaad soo guurayso ligayri xaajatin baahi la'aan ayuun dararo kugu qasbin hadday marka haddaad bannaanka kore iska joogto aadan ku nabadgelayno ood inaad hareeraha ku soo carartaa waad soo geli kartaa laakiin markay xaaladu ay caadi tahay xilli iftiin laun baa la yimaada oo qorax soo jeedo can jaabir radi allahu tacaala canhu ana rasul sal slm qaal idaa ataala axadukum midkiin hadduu dheereeyo alghaybata maqnaanshaha safarka u dheeraado iibadu oqoynka loos dhigo waa tixanta ahayd ama alhayba waa maqnaanshihii falaa yaruqanna ahlahu leylan falaa yaruqanna yuusan ku soo guuraynin ahlahu reerkiisii leyl habeennimo in badan haddaad maqnayd in dheer haddaad maqnayd habeennimoar gurigaada ha imanin laakiin haddaad wax yar maqnayd oo la filaya inaad habeen soo geli karto ood maalnimo iman karto ka muuqda xadiidka idaa ataala axadukum alhayba markaad in nabara maqnaato ahalku reerku xuskaga talagelayaa inay ogaanayaan ama ka warhelhayaan xilligaad imanayso laakiin haddaad saako kala baxdo oo beri isla maanta inaad soo noqotoba la ogyahay ood mahrib ku soo aado iyo habeenimo markaa culays ma laha lann waa lagu toghay waa lagu warhay waa lagu filhay waa lagu sughay lann waad baxda inaad caawaba soo dhelma waa la ogaa markaa dhib ma laha wey laakiin haddaad in badan maqnay oo la filay inaad habeenna iman karto dharaarna iman karto xilligaad imanna aan laga warqabin habeennimahaasku imanna wey haddaan dhib jirin wa fii riwaayatin anna rasul lla sal slam naha ummadda wuxuu ka reebay an yatruqa ninku inuu ku soo guureeyo oo uu soo albaaba garaaco ahlow reerkiisa leela muttafaqun calayh turuuqu waa min atarqi guuraha waxaa laga keenay min atarqi wahuwa daqu waa garaaca nin habeenimo soco maxaa badan inuu meel garaaco jeengad garaacaya albaab garaaci gow gow gow waxbuu kawinaya wixii marka wax kawiyana waa aariq wixii socday habeennimo guurayna waa aariq xataa xidiga aariq baa layihahdaa wixii guureeya وعن أنس بن رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله وحوى الله يطرق أهله ahalkiisa kaan ku soo albaaba garaacin leyla habeennimo ama aan ku soo guurayn habeennimo ayuu asuubano wa kaana yaatiihim reerkiisa nabigu wuxuu iman haduu safro khudwatan aroornimo aw cashiyatan galabnimo casar dheer duhur inuu nabigu yimaadana waa dhici jirtay innisar u yimaadana waa dhici jirtay habeen ma iman jirin muttafaqun calayh auruqu waxaa weye almajiu fi lleyl uruuqu waa in habeennimo la yimaado ama aad la soo guureeyo nis hore noqon nis dambeba noqon yaaba loo diiday laba cilaa nabigu sheegay cilooyin badan waa sheegaan marka labadaa cilo waxay noqon xukum sharci oo lagu cileeya bicilatayn wayajuusu tacliil اlxukmi alwaaxidi bicilatayn wa cilalin nabigu mid wuxuu sheegay guura iyo habeennimadu la soo gelayo wuxuu keenayaa khatar buu ku yahay dumarkii iyo haweenkii dumarku inay diyaargaroobaan oo raggooda u diyaargaroobaan oo walaalahooda dadka imanay u diyaargaroobaan oo isdiyaariyaan cillaantaan timi hagaajistaan isqurxiyaan arag lagu farxa diyaariyaan bay jecel yihiin ka dullacu ma fiicno gobonimo ma aha warkiia warkaada hallahayo taleefoonnaha jiree soo hadal iska soo ordiri soo gurigayga ma aha mid baa lagu yidhi gurigurigayyaa kugu haysta guriga anshaxi edab baa lagu weydiiye ma guri baa laguu diiday saa u fahma hawsha gabadhu inay diyaargaroodaa la rabaa taasi waa masalo midda kale haddaad habeenimo soo guurayso waxaan ku farxidhin inaad reerka kala kulanta laga yaaba ama guriga ugu timaddaba hawshaa jooji marka asturaaddaa ku jirta niyasamidaa ku jira tawakulullaahi baa ku jira soomaali maxay dhaheen xaaskaada iyo lugtaada waxay dhaheen lagu wadaa habeennimo haddaad guuraynayso luqta waad iska dhigun hamag ma beesaad ku istaagi ma bohol baad ku dhici wad iska dhigo un waad iska socota ma filgin baad ku istaagi lugtaada habeennimo gudcuura maxaa lagu dhigaa dhigaabay dheheen tawakulullaahi haweeneeda maxaa lagu qabaa tawakulullahi lama dabagalgalo haddaad dabaqodqodood qodqod balaayaa kaaga soo bixi saa darteed xadiid dacfi ku jira waxaa ku yimid markuu nabigu yidhi habeennimo yaan dumarka lagu guurayninoo maalnimaha loo tagoy dhabaallo anagu haddee xilligan baan ku aadnaa ma dayn karo intay hor baxyeeyeen bay habeennimo dheelmadeen in walba islaantiisii buu nin oogu tagay maxaad ka faa'iidday adaa isqaribay soo maa talooyinka shareecada waa la qaata adaa ku dhaqmaaya haddii kale waad eedi labadaa xillo iyo xadiisu sheegeen reer kalena waa dhici karaa baabu ma yaquulu ida rajaca waida ra'aa eh, baladahu cafan wuxuu u baabya maa yaquulu idaa rajaca waxaad odhan lahayd markaad laabato waidaa ra'aa baldatahu magaaladaadii markaa indhaha bab ku siiso waxaad dhihi lahayd aad u socotay fiihi xadiiu bni cumar asaabiq xadiidka ibni cumar ee aan soo hormarinay baa ku jira ee soo hormaray fii baabi takbiiri lmusaafir idaa sacida tanaaya baabkii ku musaafirku inuu takbiirsado allah akbar yidhahdo markuu meelaha dalcadaha iyo sarsare korayo wa can anasin radi allahu tacaala qaal aqbalnaa maca annabiy nabigaan la soo gadoonnay oon safarka la soo noqonnay xataa idaa kunnaa bidahri almadiina madiina duleedkeeda markaannu marayno qaala nabigu wuxuu yidhi nabigaan la soconno safar la soo gadoono la soo laabannay markaan dhabarka madiina yani duleedkeeda kora marayno qaala wuxuu yidhi aayibuuna kuwa soo laabtay baanu nahay taaibuna rabbi u noqday caabiduuna ilaahay isu dhiibay lirabbina xaamiduun allahna ku mahadinaya falam yazal yaquulu dalika inuu intaa nabiga ku celcelinaya muusan ka zuulin xataa qadimna almadiina ilaa madiina aan soo gallay duleedkii madiina markuu yimid nabigu oo meelihii agagaarkii iyo duleedka madiina la yimid ba nabiga soo bilaabay ilaa uu soo galay buu ducada akhrinaya rawaahu muslim aduu soomaali wadeedu mayse bal hal mar laba goor iyo qac ka siiyo ducada ku dhaqma baabu istixbaabi ibtidaa'i alqaadimi bilmasjid aladii fii jawaarihi wa salaatihi fiihi rakcatayn wuxuu baab yahay in la jecelaya istixbaabu ibtidaa'i alqaadimi ninka safar ka soo galay inuu ku bilaabo in la jecel yahay bilmasjid masaajidka markaad safar ka timaado guryahaada iyo reerahaada intaadan tegin iyo xafiiskaada beydka ilaahay ka bilow alladii masjidkaasoo fii jiwaarihi dariskiisa ku dhinaciisa ku yaalla iyo wa salaatii fiihi masjidka asaga in lagu tukada inay sunno tahay ragcatayn laba ragcadood oo innaga habeendhowd soo maraynay beydka ilaahay salaantiisa ayaa ka horaysa aadamaha iyo makhluuqa salaantooda beydka ilahi baad salaanta masaajidkuna waa maxay laba ragcadood can kacb bn malik radi allahu tacaala canhu ana rasul la sal slam kaana ida qadima min safarin rasuulka ilah wuxuu markuu socdaal iyo safar ka soo galo bada'a bilmasjidi masjidka nabigu ku bilaabi jiray farakaca fiihi rakcatayn laba ragcadood buu ku rukuuci jiro ku tukan jiray muttafaqun calayh baabu taxriimi safari lmar'ati waxdaha xiladan waynu soo maray oo waxaa weeye beytka ilaahay waxaad imanaysa waa maxay guryaad imanaysaa guryo guryahaad u timid eed soo gashay guriga u qiimo badan ee ilaahay ugu jecelya keewey waa masjidka beydka ilaahay u jecelya u khayr badan baad ku bilaabaysaa sida si ay howlaha kale khayrkuugu noqdaan bidaayatu khayr wey beydka ugu khayr badnaa baad salaan ka bilowday waad ku tukatay kuwa xigana waa kuu barakoobaya wاlbidaayatu tadullu cala anihaaya dabaalxumadan xiruqu ka bilaabay soomaalidu yidhaahdaan carabna sidaasay yidhaahdaan sidaas wey waa taqdiimu xaq illaahi calaa xuquuq اnnaas huna hawshuna waxaa weeye buyuud baad kolley salaami beydkan ilaahay malaa'igtu joogto ee buqca ka khayr badan adduunka aysan jirin ku biloway salaanta baabu taxriimi safri اlmarati waxdaha dadkana markaas salaanta waxaad ku bilaabi ruuxaad ama adiga kugu jecel baad ka bilaabaysa sidaas weeye caruurtoodaad ka bilaab hadday xaasaskaadii wada degan yihiin carruurtaad ka bilaabaysa iyagaad soo salaamaysa kadib baad haweenkaada ugu odaygu soo ordahayay haweenkiiba hoosta ka galay uuna halmaamay carruurtyan ku aman carruur wax badan weeye khatar wey carruurta nabigu sidaasuu yeeli jir markuu safar ka soo galo masaajidku ku bilaabi jir ku xujin jiray faatima binti muxamed baabu taxriimi safri اlmarati waxdaa wuxuu baab yahay haweenaydu inay keligeed socdaasho inay xaaraan tahay keligeed inay socdaasho safarto inay xaaraan tahay can abi hurata radi allahu tacala canhu qaal qaala rasul lah sal lay slam laa yaxilu limra'atin haweeney uma bannaano tu'minu biاllahi walyowm اlaakhir aakhariya alla rumaysay haweeney aakhariya alla rumaysan uma bannaano tusaafiru an tusaafira inay safarto masiirata yowman walayla habeen iyo maalin in loo socdo ilaa maca dii maxramin calaya ooma bannaano haweeney allay aakhara rumaysay inay socdaashoy safarto maalin iyo habeen in la socdo ilaa maca dii maxramin calayha ayadoo uu la jira mooyeen qof aan gayaankeeda ahayn qof aannin aan gayaankeeda ahayn walaalkeed wiilkeedii ninkeedii iyo wixii la halmaala aabbaheed awowgeed miday habareer u tahay miday eedda u tahay miday ayeye u tahay muttafaqun calayh wacan bni cabaasin radi allahu tacaala canhuma anahu samica الnabiya inuu maqlay nabi maxamed buu sheegay saxaabigu yaquul asagoo leh yakhluwanna rajulu bimra'atin nin yuusan la gooni noqonin haweenay ka ajnabiyad ah oo gayaankiisa ah yuusan gooni iyo meel cidaa ah iyo guri cidaa ah oon axadna joogin isku soo xidhan weeye ilaa waa macaha inuu la jiro haweenaydaasi duu maxramin midaan gayaankeeda ahayn mid xurmo kuleh dusheeda oo aan guursan karin ala ta'biid taasi waa khalwadi inay laba basan yihiin shardima xataa hadday raggu badan yihiin haweeneedu waa isku mid rag tobana ama labaatan ama soddona iyo hal haweeney waa khalwo inay guri wada galaan o albaab xidhaan khalwo wey aan cidna joogin laakiin cagsi bay noqonaysaa hadday dumarku badan yihiin dumarku hadday badan yihiin oo shan iyo afar iyo saddex yihiin ninkuna uu keligii yahay iyadu khalwa ma aha cinda ahlilcilmi way kala duwan yihiin maxaa yeele haweenkaani si kastay u bataan ninka waxba yeeli maayaan loogana baqi maayo laakiin toban madax kuskusanoo rag ah gabadh keligeed walaa tusaafir ilmaratu haweenayna yuusan safrin ilaa maca dii maxramin ninaan gayaankeeda ahayn uusan la soconisagoo la soconin safri faqaala rajulun baa wuxuu yidhi yaa rasuul ninka asaga xaafidku wuxuu yidhi ma aqaan haweenaydiisana magaceeda ma aqaan safarkaa qudhigiisa iyo xajkaana garan maayo buui qolyaa isku daya wax sheegsheegaan laakiin xaafidka warkiisa inoogu da wa axadu saxaaba un gabadh muslimado saxaabiyada iyo wadaad saxaabi ah weye faqaala rajulu wuxuu hi yaa rasuul rasuulka ilaahayow ina mra'atii haweenaydaydii xaaskaygii kharajad waa baxday xaajatan iyadoo xajinaysa haweenaydii baa xaj u baxday adna waxaad tidhi haweenayaysan safrin iyadoo uusan la soconin nin aan geyin wainii kutubtibtu anunu waxaa laygu qoroo laygu daray fii khaswati kada wakada duulaanka hebele baxahaya ciidanka duulayaa laygu daray oon ku qoranahay meesha ayadaa haweeneyna tagto xaj bay aadday nabi allow maxaan sameeyaa qaana wuxuu inaliq orod faxuja maca mra'atika islaantaada la xaji ka daba tagoo xajka u muttafaqun calayh labadaan xadii iyo axaadiis fara badanoo baabka masaladaasay aad uga hadlayaan in haweenaydu aan loo ogolayn safar wax la yidhaahdo curfigaa loo celinaya horaan soo maray curfiga dhaqanka muslimiinta loo celin wax safar la yidhaahdo inay haweenay u safri karin ayadoo uusan la soconin nimaan geyin ayay axaadiidku ka hadleen iyagoo fara badan culummadu marka aad bay masalada oga hadlaan waa masalo dhib badan dumarka muslimaadka maanta dunida joogana aad ugu rafaadsan yihiin socdaalkiiyo tanaqulaadkii baa batay meeshii loo sabrana kharashii lacag baa la yska rabaa gabadha inay sanad meel ku xanimnaato oo dal ay joogto ama magaalo joogto maxram intay ka helaysana muddo dheer ku qaadato maxramkana dhow tigid iyo lacag iyo safar iyo bukodman laga rabaa laga yaaba culayso badan baa jira xadiidkan marka dhowr masalanu tilmaamaynaa intaynan ka tegayn baabka mise intaabay ugu dambaysa oo ii dhammaada khayr wey Eh, xajka eh, safarka xajka iyo cumrada iyo safarulhijra waa laga soo reebaa axaadiitan nahyigeeda waa laga soo reebaya maxaa yeele culimmadu waxay ku ijmaaceen haweenay muslimada hadday dal gaala ku islaanto gaal bay ahayd wadan bay joogtay gaala ay leeyihiin diinka islaamkay soo gashay xorriyad iyo amni diineedna ma hesho culays iyo khatar bay la kulantay way hijroon kartaa biduuni maxrami biitifaaqi اlmuslimiin gabadha way hijroon kartaa toddoba qaarood bay isku mari kartaa ilaa ay ka tegayso dal islaam oy nafteeda iyo diinkeeda ugu aamin noqoto waana masala ijmaaciya nahyiga axaadiistanna waa laga soo reebaya qadiyadaas ku saabsan hijrada gabadha muslimada ah ee ka soo hijroonaysa beled gaalo oo khatar ku dareentay oo aadaysa beled islaam oo ammaan diin ay ka filayso taa isla faana ila tahay waxaa soo hadhay oo kale oo lamid ah haweenayda khatar iyadoon hijroonaynin meesha joogtay khatar ooga cabsatay nafteeda iyo maalkeedii iyo diinkeedii in khatar lagu geliyo maxramna weyday markaa way carari kartaa nairobi nafta loogu keeno diinkeedii iyo nafteedii iyo maalkeedii ay ku nabadgeli weyday gaarisiya bambaasay le waad ku nabadgelaysaa way u safri kartaa biduuni maxramin markaa iyadaa hadday maxram heshona waa khayr xajka waajibka iyo cumrada waajibada iyaduna waxaa loo badan yahay inaan loo shardinin maxram aan loo shardinin shaaficiyadu saasay ku tageen maalikiyana saasay ku tageen awsaaci baa sidaa ku tageen waa sida loo badaya xanaabilada iyo xanafiyada aad iskugu dhiba oo ka dhiga maxramka shari intaa waxaa ii dheer nusuustan bannaanka hadda taalee cad iyo macnaha nusuusta ayaa xoogow la qooraansadaa oo waxaa qaacidada la odhan jiray ma waxaa laazima itibaacu اlalfaad mise waxaa waajiba muraacaat اlmacaani wax la yidhahdaa meesha ku jira wadaaddaa waxay qooraansadeenooy xoogu isha ku mudeen shaaficiye u badan abubakr alkafaal ashaashi uu ka mid yahay abulxasan اruyaani uu kamid yahay abulmaxaasin اruyaani ka mid yahay jamaaca min ashaaficiya bal shaafic baa laga soo guuriyaa waxay leeyihiin shaaficiyu iyagaana ku saxan baan u malayni waxay leeyihiin axaadiitan wlxadiiu calaa aslihi hee amni bay ku salaysantahay tahay qadiyadu wuxuu nabigu u diidan yahay dumar waa hilib bisil amnigu xilligaa waa liitay gabadh muslimadoo keligeed safartayna waa bayla dhurwaayihii waddooyinka fadhiyey iyo mooryaantii carbeed iyo nimaan aan la ka cabsanaynin baa badnaa jaahiliyadii baa weli dhoweyd khatar bay ku jirtaa waa hilibisay axaadiisu sidaasaa loogu dhaqmi hadday xaalad amni oo xun jirto ooy dumarku khatargelayaan hadday xaaladda amni isbedesho oo gabdhaha muslimaadka safarkoodu ay dhib kala kulmayni oo waddadu nabad tahay oo magaalada u socdaan ay nabad tahay oo intay ka tagaan ay nabad tahay wax maxrama looma shardiyo loomana baahno laa fii cumratin walaa fii xajin walaa fii safari tijaara ay socdaal kasta way safri karaan wsharu asalaamatu wاlmn shardigu waa salaamo iyo nabadgelyo ammaanunbaa shardi ah hadday khatari jirto xagga amniga iyo baylahadooda iyo dayacoodaana axaadiitana lagu dhaqmay calaa alfaadiha haddii amni jirona muraacaat lmacaani baan raacayna shaaficiyadu ra'yigay qabaan baana ila xoog badan limaada laba daliil in la iطlaaqo waxaa laazima itibaacu اlalfaadna waa khaطأ min xayu اlusuul in la yidhaahdo waxaa laazima muraacaat اlmacaani fi jamiici اlmasaa'ilna waa khaطأ macnaha daliil uu xoojinayo ayaa wanaagsan in la tixgeliyo macnaha ay shaaficiyadu sheegeen adilo xoojinaysaa jirta maalikiye badanna ay caddeeyeen maxaa ka mida xadiidkii fi saxiix bukhaari baa ka mida uu nabigu yidhi calayh الsalaaة wasalaam waxaa dhici doontood arki doonta adduunku intuu nabad noqdo inay gabadh muslimada xiira ka soo xajido xiira waa ciraaq darafkeeda kale inay xiira ka soo baxdo ayadoo u socota beydka ilaahay oo keligeed ah oon ka baqaynin waxaan ka dhurwaa ay xaynta oga baqayso xikaayatu xaalka nabigu uu sheegay asaalatan xikaayat alxukm lagama qaatee wuquucun bay tustaaye laakiin markay fii siyaaqi اlmadxi madxi walimtinaan ay ku timaado waa daliil sharci ah waa daliil sharci ah nabiguna qisadaa wuxuu u sheegay inay fii siyaaqi اlmadxi waاlimtinaan in islaamku faafi doono diimaha ka adkaan doono adduunka uu nabadayn doono ilaa gabdhaha muslimaadka keligood ay safraan idan nabigu wuxuu sheegay amni haddii la helo gabdhaha muslimaadka inay safri karaan kaligood miyaad ifahanteen shaaficiye marka ma aha inay nusuusta khilaafayaane macna daqiiqa oydan fahmi karin bidho koolna aan u baxaynin bay qoraansadeen waxaa dheer oo ku xoojinaya fi saxiixayn ummahaat اlmu'miniin baa xajiyey fi khilaafati sayidina cumar ayagoo wax maxramu la soconi iyagoo sagaala ama sideed ay xajiyeen sayidinaa cumar baana fasaxo orday xajiye yidhi raggii marka u adeegahaya waxaa kami ah bdiraxman bni cawf baa ka mid ahaa cumaan bni cafaan baa ka mid ahaa saxaabada oo dhan baa joogtay wax cumar ku khilaafay ma jiro cumar baa idmay saxaabada o dhan baa ku raacay hooyooyinkeen baa xajiya biduuni maxramin limaada liwujuud اlamni indhaha kala qaada liwujuudi اlamni khilaafadii sayidina mucaawiya ayaa iyagu haddana sideeda xajiyeen muqiira bnu shucba meeluu joogay ka baxeen ciidan buu ku daray waa xajiyeen saxaabadii hawshaa wax ku khilaafay ma jiro ma dhahaynaa saxaabadaasi kulligood waxay khilaafeen nusuustan maya fahamka saxaabadu iyo fiqigoodu iyo xaaladii nabigu ka waramay gabadha xeere ka soo xajinaysay beydka ilaahay tegaysay iyo xadiidku waa kala duwan yihiin axaadiistu waxay ka hadleen axaadiiu nahyi waxay khaasa ku tahay fii xaalati اlkhawfi lixurumaati اlmuslimaat marka loo baqayo cirdiga iyo xurumaadka muslimaadka hadday hawshu ammaan tahay oon cabsi badan jirin ilaa naadiran waxaa shaqaynaya fiqu saxaabatihe iyo gabadha ka soo xajinaysay xeera walidaalika shaaficiya waxay dhaheen oo imaam shaafici umka xataa ku caddeeyey gabadha muslimadda way xajihi kartaa way cumraysan kartaa biduuni maxramin maxram la'aan hadday la socoto jamaaca muslima ah oo fara badan rag badan oo aamin oo akhyaarah ama dumar fara badanba ku socda ama dumar fara badanba ay ku socdaan wadaad maalika wuxuu yidhi ka fahanteene safarka laga hadlay waa safarka dhowr ruux iyo saddex ruuxa jamaaco oo boqol iyo konton iyo siddeetan iyo afartan ruux haddii layahay waaba beled guurahya buui safarba ma ah gabdhuhuna way xajihi karaan wayna socon karaan buui ajansiyaashii rixladma toddobaatan siddeetan boqol ruux baa safraysa waxaan u jeedaa gabdhaha muslimaadka maanta dunida ku nool biduuni maxramin bay safri karaan calaa usuulina shaaficiya liwujuudihe almni haaliban walaalkeed iyo ninkeedii iyo abtigeed baa baabuur ku qaaday eeraboodku ka saaray diyaarada lagu kufsanay gabadha eerabood kale laga dejin hotel bay degi nabad soo noqotay culayska ha laga daayo gabdhaha muslimaatka axaadiistana ha loo fahma say u fahmeen asxaabu rasuuli اllahi sal ly slam wbiاllahi towfiiq